والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته derskeena caawo in shاء الله taعaalى wuxuu ku saabsan yahay min أسbاaب الثwرة في العالم الإسلامي wa subul cilaajiha kacdoonnadan ka jira caalamulislaamiga maxaa u sababa dunida muslimiinta wakhtigan dambe waxaan ka maqlaynaa kacdoon aada u tiro badan oo tunis ka dhacay oo masar ka dhacay oo libiya ka jira oo yeman ka jira oo dowlado kaleoo muslima ka jira oo dhib aad u tiro badanoo caalamlislaami maanta ka muuqata su-aashaynu markaan rabno inaynu waxoogaa isaga tilmaamnaa waxa weeyaan maxaa keenay waxanoo kacdoon inuu ka dhaco dunida muslimka ah maxaa u diiday caalam alislaami alistiqraar asiyaasi waaliqtisaadi nidaam ahaan iyo siyaas ahaan inay dad deggan oo xasiloon noqdaan sida dunida qaarkeed u deggantahe u xasiloon tahay dhaqaale ahaan iyo maciishad ahaan inay noqdaan waddamo degan oo inay ka koreeyaan mooyaane aan ka hoosay nin kuwa gaaladu ku nooshahay jawaab kooban haddaynu bixinno oo ninka muslimkii jawaabtuu bixin lahaa ah waa macsi ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wax allaaliya wixiina asiibo ee dhibaato ah fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir baa ilahay yidhi waa wax gacantiinnu ay kasbatay waa dhaqan xumadiinna baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala weliba in badan baa ilaahay idinka cafiyey oo idinka dhaafay haddaynu si kooban sidaa ugu jawaabno oo maxaa xal ah waxa xalah inaynu toobad keenno oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam raacno laakiin dadku in badan waxay jecel yihiin in la tafsiiliyo macaasidan maxaa ka mida waxa kan keenay amase xulusha qur-aanka iyo sunnadu inoo tilmaamayaan maxaa ka mid ah kuwaas baan doonayaa markaas inaynu wax ka tilmaamno caalamulislaami waxaad mooddaa laba shay inay kala doortaan oo qura in indhahoodu arkayaan wax kalena aan dadku arkaynin bayna aulmi aw alfawda waxaad moodaa dadku doorashada u muuqataa inay tahay imaa in dulmiga lagu jiro oo waxa dhibaato iyo mushkilada caalamulislaami ka jira iyo nidamka ka dhisan intooda badani dulmay ku salaysan yihiin dulmigaa in la sabro oo lagu jiro iyo haddii lays dulmigaa ka baxa in fawdo loo baxo iyo dowlad la'aan iyo dadnimo la'aan iyo burbur iyo kacdoon in loo baxo dadku in badan waxay isweydiinayaan war miyaan ikhtiyaar kale doorasho kaleba miyaanay jirin waxaa agteenna yaalloo qudhima waxa weeyaan alistislaam alkaamil aw alistislaam almutlaq lidulm dulmiga in si dhaba loogu hogaansanaado la aqbalo mise waxa weeyaan alistitaam waasiraacu sifri in la iska hor yimaado oo ibir la noqdo halka soomaalidu maanta joogto oo kale ma imaa dulmiga ku jirbaa mise haddaad dulmiga ka baxdo waa baaba'a u bax oo fitan iyo mushkilad iyo dil iyo dagaal iyo dadnimo la'aan iyo insaaniyaddaba ka hadh ma labadaha uunbaa doorasho saddexaad miyaanay jiri karin ma xatmibaa ma ilowba ilowbaa in dulmi lagu jiro ama amase in fawdiya fitno loo baxo waxaynu naqaanaa qof muslima oo wax ka fahmay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dulmi barakaynayaa ma jiro ila dulmigaa barako badane hala joogo isla markaa waxaan leenahay qof muslimah oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka fahmay oo le fawdo iyo fitnaha loo baxana ma jiro waayo nusuusta sharcigaa ah markaad eegto labadaba si aan madmadow iyo mugdi toona lahayn bay ugu ceebaysan yihiin haddaad qur-aanka eegto haddaad xadiidka nebiga eegto calayh salaatu wasalaam haddaad siiradii nebi moxamed iyo taariikhdii saalixiinta iyo salafulumma iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa say u noolaayeen eegto labada shayba xoog baa loo cambaaraynaya oo kitaabka aliya sunnada nebiga kuma taallo in dulmi la soo dhoweeyo kumana taallo in fawdo iyo fitno loo baxo fawdadu anarki dowladnimo la'aan iyo dadnimo la'aan iyo isdilka kani muslim iyo gaal midnaba uma cuntanto basharka uma cuntanto bini aadam meel ku nooloo bilaa ah, madaxoo bilaa ah, waxba hoosa xoolaha nooli ma jiro insaanka kama suurtagal aha hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahay toona waxaan insaanba lagu haynin qof muslima inuu ku dhawaaqo dadka ugu yeedhaa macquul maaha ee waxaan leenahay laabudda min samcin wa aaca waa inuu jiraa kala dambayn iyo ismaqal iyo dadnimo iyo dowladnimo iyo ixtiraam waa inay jiraan waxaan kaloo leenahay laabod waa inuu ku qaydan yahy bilmacruuf samaha waa inuu ku qaydan yahy wuxuu waa inuu same ku dhisan yahay oo waa halkuu abibakar ka lahaa awal khaliifa islaamiya fain axsantu faacinuunii wain asa'tu fasbiruunii miyuu faqawimuunii wuxuu yidhi haddii aan wanaagsanaadana ii gargaara haddaan xumaadana i toosiya awalan waxaan leenahay kacdoonnadan iyo dhibtani kama jireen haddaynu qur-aanka raacino ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala kuwa iimaan laga helo ee aan iimaankooda ku dheehin ulmi aan dulmi ku dheehin ulaa'ika lahum اlأmnu wahum muhtaduun kuwaasaa ammaan iyo nabadi u sugnaatay oo fawdo iyo ka dheer maxay iyo fitan iyo mashkilad haddaba waa maxay waasidada u dhaxaysa waxaan leenahay waasido ظaalimiintu ay iska indhatirtaa jirta qawqaa'iyiintuna ay iska indhatiraan iyo asxaabi alma'aarib alukhra kuwa madaxdee raba inay wax dulmiyaan way iska indhamaraan waxmagaratada buuqdaana way iska indhamartaa waa maxay waasidadaasi waa alcadaala fawdo iyo dulmi waxa u dhaxeeya loo baahan yahay in la raacaa waa maxay waa ariiqa cadaala ah oo kitaab iyo sunna ay sheegayaan caalam alislaami markaa maxaa ka jira adictor alkhabiir الsiyaasi alcaalim almacruuf la yidhaahdo doctor cabdalla nafisi ayaa wuxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay athaaluث اlmuhlik saddex shay oo uu halaaga caalamulislaami haysta buu yidhi waa maxay saddexdan shay ayaa halaage sheekhaasi sheegaya ninka khabiirkii wuxuu leeyahy saddexdan halaage waxaa ka mida buu leeyahy alطuqyaan الsiyaasi xadgudub siyaasiya oo qilo yar ama koox yar intay madaxnimada ummadda qabsatay intay iyada qaraabada u ahayd ama waxaydna intay ku soo xeertay dabeetana basharka intii kale sida xoolaha loola dhaqmay waxay culamo iyo cuqaal iyo dad maskaxleh iyo aqoon-yahan iyo waxgarad ay lahayd la ignoorgareeyey ama se la tuuray oo taa'ifo yari oo asxaabu dulmi watuqoyaan ah ay gacanta ku dhigeen oo u arkaya buu leeyay madaxnimadu inay maqnam tahay ee aanay mas-uuliyad ahayn inay tahay meel dadka lagu boobo lagu dhaco ee aan u arkaynin inay tahay maxay xil aakhiro lagu weydiinayo iyo imtixaanaad aad kororhsanayso qodobka labaad wuxuu ku tilmaamayaa waa suu'u tawsiici tharwa ummaddu waxay haysatee hanti iyo maal iyo sharafti ahayd oo in gaari isku koobtay dadka intiisa kalena la qadiyey fi'a qaliila ayaa qaadatay buu leey wixii ummadda muslimkii ay lahayd xoog iyo xolaba biaqdaar mutafaawita ku qaadatay intaasaan raadaysa buu leeyahay qadaayaadka siyaasiga iyo cilaaqaadka caamkaa iyo kuwa qadaa'igaa iyo wax walba hantidooda ku raadeeya iyadoo maanta falsafat اdawla fi اlcaalam ama theoriska maanta dunida laga warramo aragtiyaha siyaasigae laga warramo maxay ku salaysan yihiin dhammaantood waxay ka warramaanuun how to distribute the wealth duties and rights power and opportunity bay yidhaahdaan filosofiga dowladnimo ee kala gadisan ee dunida yaalla iyo wixii mufaker dunida soo maray ee qadiya siyaasiya ka warrama gaal iyo muslimba waxaa laga warramaya waxa weeyaan sida dadka loogu qaybinayo hantida xuquuqda waajibaadka awoodaha opportunitieska furaska iyo waxa ummaddu ay leedahay sidaa loo qaybinayo ayuunbay ka warrabaa maxay caalamu siyaasaba ama tiyoriga aragtiyooyinka siyaasigee la sheegaaba inta tan wuxuu leeyahay cid baa isku qaadatay iyadoo dadkana loo arko inay yihiinuun wax jeebkooda la baadho uun mujtamacu maanta nidaamka siyaasiga dunida u dhisan tahay waa taxbayer cashuur bixiye laakiin innaga caalamulislaamiga dadku ma fahmaba inuu cashuur bixiyo qof kasta intiinay hor fadhida dhammaantiin cashuur baa laydinka qaadaa saa ma ogtiin qof kastoo hor fadhiya cashuur baa laga qaadaa waxaana qaada dawladda markaa meesha ka jiriyo nidaamka jira siday u qaybiyeen ama dadka ugu qaybiyeen ama wax ugu qabteen baa isweydiinta leh adiga cashuur baa lagaa qaada soo ma ogid koobka shaahee aad cabto biyaha inay dowladdu badh qaado oo shaaha madow cashuur laga qaaday oo sonkorta laga qaaday oo maqaaxida laga qaaday oo guriga laga qaaday waxa kan marka laga qaaday yaa bixiya ninka taajirkii ma bixiyo ninka taajirkii expensivis weeyaan markuu alaabta soo dejiyo cashuur boqolaalkuna laga jaro boqolaalka kun xunbuu ku xisaabiya waa kharashkii jawaankan saaraa dabeetana macaashkiisu dul saartaa kharashka jawaankan saaran ayuu ka go'an yahay waa adigaagan koobka shaah iibsanaya markaad laba shaaha cabtaba mid baa dowladdu cabtay saa ma ogid yacnii qof kasta oo jooga oo bulshada ka tirsani jeebkiisa ay dawladdu wax ka qaadaa su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxay ku qabataa sidee ummadda wax loogu qaybiyaa taxbayerku waa qofka caadiga ah ma aha ninka taajirkaa ah, haddii income tagas laga qaadayo maalan macaashilmacaashka waxa la yidhaahdo haddii la xisaabinayo dhaqaalihiisii sanadka soo galay wixii uu faa'iido wax laga qaado kaasaa isagu kuu bixiyey amaa qalabka waxa dawladda iyo dekad iyo meel kasta ka soo dega intiinana hor fadhiday inta lamidaa ah laga guraa waa jeebkaaga koobka shaahaad cabtaa markaa barbay dawladu cabtaa xaggay martaa waa suu tawsiic qadiyada saddexaad ee uu tilmaamaya ninkaasi waxaa ka mid ah waa waxay u tilmaamaan attabaciya lilxalif alkhaarijiy waa in nidaamadii caalamulislaami ka jiray ay u hoggaansan yihiin oo daba socdaan dowlado iyo nidaamo kale oo dabadeed oo wax kastoo oo qoladaa ka soo baxda dowladahaasi way fulinayaan dadkeeda waxgaradka iyo aqoon-yahankeeda iyo culammadeedana loo dheg raaricin maayo bulshadii ay ka tirsanayd waxay sheegayso lama dhegaysanayo ama subarbawarska dunida ka jiriya dowladaha waaweyne waxay yidhaahdaan kaanama iyagu yihiinba maamulada dhabta ah ama madaxda dhabta ee dunida ka jirta oo waxay iyagu yidhahdaan horaa laga fulinaya waxaad moodaa qaar badanoo ka midi ma odhanayo dhammaantood laakiin qaar badanoo ka midi inay u sii socdaan sidii kuwuu qur-aanku sheegay fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allahu an yaatiya bilfatx aw amrin min cindih fayusbixuu cala ma asaruu fii anfusihim naadimiin waxaad arkaysaa baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala qaar badan oo qalbiga ka buka oo gaalka iyo cidda kale ee dabadda joogtaa waxa ay tidhi xaggooda u sii cararaysa oo marka la yidhaahdo war ummadda sida ka daayana odhanaya balaayooyin baa inugu dhacayo waxba ummadda danteedaanu sidan u yeellay waxaanu gaalka u daba soconnaa waa danta ummadda ilaahay wuxuu leeyay facasa allahu an yaatiya bilfatxi wamrin min cindih waxaa la arkaa in ilaahay subxaana wa tacaala nicmo iyo furasho iyo wax keeno oo ay hadhow ka murugoodaan caalamul islaami dhibaatada ka jirta duwalka muslimiinta jooga in badanoo ka midi xalka dhibaatada waxay u arkaan inuu yahay alxal اlmni in laysku dayo security-ga in la adkeeyo mukhaabaraadka iyo dadka dadka basaasa iyo kuwa dhegaysta iyo booliiska iyo xidhxidhka iyo dadka u neefta lagu sii dhejiyo la ydhahdo kacdoon baa soo socda waa maxay xalku markaa xalku waa in laba aanay sheekaysanin waa inaad sida dhagoolka wada socotaanun dadku qofba meeshiisaba waayo dawladda idin dhegaysanaysaa dawladihii way arkaan in kara iyo dherigan ay sitaan way u muuqataa laakiin in badanoo ka midi ah xuluusha qura ay arkaan waa maxay waa alxal lamni uma almni uma almni uma lamni in xalka lagu dayo uu noqdo xal caskariya oo xagga nabadaynta iyo xoojinta iyo baabkan lagu dayo xataa caqliyada dadka ku dhodhow waxay ka dhaadhiciyeen kan yaraynu ku noollahay waxaad maqlaysaa haddii qofba uu ra'yi fiican jeediyo tobanadayoole nabadda waxay yeelin war nabadda wax idin hadal nabaddu ha joogto nabadda cidi waxma yeelayso laakiin xumaha ha la joojiyo waxaa waxa laga bedelo samaha ha la sameeyo xal amniya in wax walba lagu daro in dadku mar kasta uu kala doorto dulmiga aan aqballo iyo fawdo aanu carar ruun inay tahay waxa la kala dooranayaaba gardarro waa in dadku ka fakari karaa in xal saddexaad jiri karo oo ah inaynan fawdo u socon fawda waxba ma tarto ninka soomaaligaana u malayn maayo maanta baabkaa in laga wacdinayo soocaynkaa maaha soomaaligu fawdada iyo fitnada iyo baabkaa waa khabiir labaatan sano in ka badan buu tajribadeeda waday waa experts innagaa dunida u sharxayna maanta waxay waxaasi wadato idan kaacidi kuma yeedhayso iyo wuxuu keenayo laakiin taa macnaheedu ma dulmiga ha la barakeeyo taa macnaheedu marnaba noqon mayso dulmiga ha laga barakeeyo waxaa jirta bay yidhaahdaan qaacido macruuf oo la yaqaanoo ah haddaad bressurka badiso excess bressure explosion unbuu sameeyaa yacni alkabti zaa'id cadaadiska dheeraadka ahi ama mustamirka ahi infijaar baa ka dhasha qarax baa ka dhasha haddii shayga cadaadis tiro badan lagu sameeyo shay kastoo intii uu ahaa in ka badan la cadaadiyaa waa maxay wuu qarxaa bulshadu intay qaadi karta ka badan hadday duwalku cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan aakhirka waxay tegaysaa maxay qarax loo adkaysan kari waayo waxay tegaysaa hawraadka la sheegaya inay dhashaan anigu ma ihi nin awradaha barakaynaya ama ka hadlaya ama baabkaa kama warramayo waxaan ka warramaynaa waxaan jira maxaa sababay waxaan se ka warramaynaa maxaa xal ah idan waxayn leenahay waxaa jira kaatib faransiis oo buug qorayo markaasu wuxuu ku tilmaamaa wax marka la ururiyo macnihiisu yahay athawraat buu yidhi yasnacuhaa fashli اlxukuumaat hawradaha iyo kacdoonnada waxaa sameeya buu yidhi waa dowladaha fashilkoodii ceebtoodii oo muuqatayn weeyaan buu leeyahy nudumku markuu fashilo ayaa waxa kane ka dhashaan wa taquumu biha shucuub watastafiidu minha alquwa almunadama bay dhaahdaan shucuubtaana ku kacda bay dhaahdeen awradaha yaa midhaheeda goostee ka faa'iida cidda nidaamsanee isku xidhan umbaa marka dambana midhaha goosata qasab maaha tawradda markay dhaalta inay khayr keento balaayay dhali kartaa cidda nidaamsanee isku hagaajisatay waxeeda ayaa midhahana goosata waxay leenahay marka qiyaadaadku madaxdu ummadda dee madax bay u yihiin madax bay u yihiin madaxnimadu waa maxay soo jidhku madax ma leh waa jidhka madaxiisii qofka haddii madaxa la gooyo waxba ma aha madaxdu sidaa weeyaan maadaama ay madaxdu sidaa tahay waxay dhaahdaan maamul wanaagguba waa laba shay waxay dhaahdaan nisfuhu hayba wa nisfuhu idaara bay dhaahdaan nus madaxnimada ka midii waa haybo iyo ixtiraamka la siinayo nus ka midina bay dhaaheen waa idaariya maamul madaxda haddii la ixtiraami waayo o laga dambayn waayo waxba noqon maayaan dad maaha haddii lagala dhigo suuqada dadka magaalada iska jooga haddii lagala dhigo waxba ma tarayaan madaxnimada macnaheedu wax weeyaan bay leeyihin nisfuha waa hayba waa ixtiraam iyo ka dambayn waa weynayn nuska kalena bay dhahdeen waxa weeyaan maxay waa idaariya maamul laakiin madaxda haddii la toosin kari waayo ummadda bay idhaahdaan aan dabdin karin ummadda aan kontarooli karin ummadda aan ilaalin karin madaxdeedu waa ummad khatar ku sugan hadduu qof oo dhan madaxa xumaamadda ugu duuban ay noqoto dee meeshu doonu kala dhacaya walidalik baa axad alculamaa maqaal uu qorayo wuxuu ku tilmaamayaa xukaamtu buu yidhi alxukaamu cindana آلهة لا يسألون عما يفعلون أو أنهم أنبياء منزهون معصومون عن الخطاء buu leeyahy maaha eray saxna maaha madaxdu inay noqdaan allaan wuxuu sameeye la weydiinin waa in iyaga la weydiin karaa la imtixaami karaa la xisaabin karaa macsuumiinna maaha nebiyadunbaa macsuumiina waa basharo akhطaa iyo gafafiya waxbay leeyihin waa maxay waxaynu raadinaynaa marka umamku ilaahay subxaana wa tacaala nebiyuu soo diraya rusul qudwa u ah kuwa lagu daydo qaala yaa qawmi icbudu llaha ma lakum min ilaahin hayruh in antum ilaa muftaruun ya qawmi laa as'lkm عlayhi min أjrin أjriya ila clى اladii faطranii afalaa tacqiluun fii suurati huud nabiyullaahi huud wuxuu leeyahay wardadow ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru waxay la yimaadaan nebiyadu iyagoo dad kale ilaahay caabuda ma lihidin cid kale oo caabudaanu xaq lagu caabudee ilaahay caabuda macnaheedu waxa weeyaan caqiido saafiya la kaalaya caqiido saafiya la imow macnaheedu waxa weeyaan inaad rabbigaa oo qura ka dambaysid basharkana aad ka xorowdid wixii rabbi kuu dejiyey aad raacdid oo rumaysid cidnaba aanad ka cabsanin alle mooyaane idan ambiyada waxay u timi inay dadka xorayso oo ka xorayso asnaamta bashariga ah iyo kuwa dhagxantaaba laga xoroobo oo ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa loo xoroobo ani lamra in ambiyadu ku dhawaaqaya waxa weeyaan ummadda in hantideeda loo ilaaliyo marka nebi waliba wuxuu lahaa yaa qawmi laa as'alukum calayhi min ajr xoola idinkagama doonayo in ajriya ila cala aladii fataranii afalaa tacqiluun alqiyaada asaalixa marka maamul wanaagga aynu leenahay cadaalad buu ku dhismi karaa waa ka qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamayo tilka daaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi wala fasaada aakhira kuwa guulaysanaya adduunkana u guulaysanaya waa kuwe waa kuwa laa yuriiduuna culuwan fi lardi adduunka qooq iyo kibir ma wadaan fasaadna ma wadaan qoyaan siyaasiya ma wadaan fasaad ikhtisaadiyana ma wadaan idan ummadda muslimiinta waxaa laga rabaa kow kitaab iyo sunnaha inay raacdo laba wixii ay dejisteenna inay fuliyaan almuslimuuna calaa shuruuطihim buu nebigu tilmaamaya calayh salaatu wasalaam waxay dejistaanee andimo iyo lawaa'ixa qawaaniin iyo dasaatiir ee aan kitaab iyo sunno ka hor imanaynin weeyaan waa in la fuliyaa imaamnimada caadilkaa markaasuu nebi moxamed wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ee madaxdaasi sharaftida mudani inay yihiin ka mid yahay toddobada maalinta qiyaame carshuraxmaanka hadhsada waayo waxay ilaaliyeen cadaaladii ummadda dadka cibaadadoodiiyo diintoodiiyo caqiidadooda way walaaliyeen iyo waxoodiina way u ilaaliyeen say u baahnaayeenna way ugu qaybiyeen ummadda dowlad cadaalada ama imada cadaalada haysata imaamka caadilka ama madaxda imaam quramaa qiyaado dhammaanteed qiyaadada cadaalada ku sugani waa qiyaado mutaaca oo mukarama oo mubajala waa qiyaado laga dambeeyo oo la weyneeyo oo la ixtiraamo shareecadu saasay dhigaysaa shucuubteedu qiyaadadaasna waxay noqdaan dad xor ah oo samaha iyo wanaagga dareema iyo dadnimada iyo karaamada iyo sharafta dareema qiyaadaadka daalimiinta ahina iyana waxay noqdaan kuwa la caayo oo la hadal hayo oo ceebtooda habeen iyo maalinba laga sheekeeyo oo la nacdalo oo dadku naco iyaguna waxay noqdaan kuwa dadka nacdala oo maaga xadiidka saxiixu muslim iyo hayrkiiba ku sugan ama tirmadi iyo hayrkiiba warinaya waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey war ma idinka warramaa umaradiinna kuwa ugu sharka badan leh haabay idhaahdeen iyo kuwa ugu khayrka badan leh kuwa ugu khayrka badan leh waxa weeyaan buu nebiguri waa kuwa jeceshiin ee iyana jecel ee u ducaysaan ee idin duceeya ee ha xidhiidhsaana idin kuwa baa la yidhi sharka badan lana madaxda ugu xumina waa kuwa u cadhaysantiina idin cadhaysan buu nebigu yidhi idinna waa necabtiin waa idin necab yihin waa nacdashaan oo hadal qaadaanba balaayaa ku sheegtaan iyaguna meesha idinku soo hadal qaadaanba inkaarqabayaalba idinku tirinayaan waa idin soo nacdalayaan waxaan u malaynayaa markaan mas'alada saddexaad tilmaamaya waxaan leeyahay eraygaan ku celcelinaya waxa weeyaan war dulmiga iyo fawdada wax u dhexeeyaa jira oo cadaalad ah oo qur-aanka iyo sunnuu tilmaamaya dadku inta badan mabaadi'da iyo aarada si fiican uma fahmaan laakiin tusaalayaashay fahmaan aan tusaalayaasha badiya haddaba tusaalaha koowaad aan idin soo qaadaya waxa weeyaan dowladdii cumar bin alkhaaab cumar bin alkhaaab radia allahu canhu waardaah innaga agteenna waa saxaabi jaliila ah, oo ka mid ah casharatu almubashiriin oo ka mida khulafaa'i araashidiin oo ka mida muslimiintu kuway ugu jecel yihiin nebiga dabadi calayhi salaatu wasalaam isagiiyo abibakara oo mudnaan dhammaanteed ku leh dadka muslimiinta ah dadka aan muslimiinta ahayn laftooda waxay u arkaan inuu ka mid yahay dowladihii dunidan soo mara ee ugu cadaalad badnaa amase ugu raadayn badnaa walidalik waa ninka maraykan ee fisis ee qoraaga ah buggiisu qore ee la yidhaahdo alkhaaliduun almia ama the handran buu ugu influence badan ugu raadayn badnaa dunida taarikhda soo mara xumo iyo samaba wuu isku daray hitlerya baa ku jira boqolka qof ee dunida ugu raadaynta badnaa buu qorayaa wuxuu yidhi ninka dunida ugu raadaynta badan waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo aan hadda isagu laakiin wuxuunbuu qiimaynayey raadayntuu dunida kaga tegay waa nebi maxamed buu tilmaamaya calayh salaatu wasalaam marka uu tilmaamayo dadka ugu raadaynta badan leh wuxuu ku tilmaamayaa cumar ninka koob iyo kontonaad buu ka dhigayaa cumar bin khaaab cumar muxuu ku caan yahay qarnigii hijiriyadu markay toddobiyo toban ahayd yacni sanadkii toddobiyo tobnaad ee hijiriyada ayaa muslimiintu waxay furteen dhulalkii ay furfurteen waxaan rajaynaya inay ka mid ahayd ahwaaz ahwaaz waa meel la odhan jiray wakhtiga alkuuri sabca baa la odhan jiray toddoba goob meelood oo laysku dara ayaa la odhan jiray ahwaaz waa bershiya laga furtay eeraan baa laga soo furtay waa meeshuu ka talin jiray markaa boqorkoodii hurmusaan la odhan jiray dabeetana markii meeshaa la qabsaday ayaa waxaa la soo diray siday taarikhyahanadu sheegaan hurmusaankiioo maxbuusaa la soo qabtay dabeetana wixii xoolo laga qabsaday iyo meesha wixii la qabsadoo dhan iyo hurmusaankiiba oo la soo diray wafdi muslimiina la soo raaciya uu ka mid yahay saxaabigii la odhan jiray anas ibnu malik uu ka mid yahay taabicigii weynaa ee la odhan jiray alaxnaf ibnu qays markii ay magaalada madiine in yar u soo jireen ayay dhahdeen aan cumar tusno bal boqorrada kale iyo meeshan sida looga dhaqme eh ninkii bay idhahdeen war waxaagii oo dhan xidho wixii boqortooyadoo dhan xulalkii beebaajka iyo dahabka lagu toltolay iyo koofiyadihii ama taajkii madaxnimo iyo mujawharaadkiisii o dhan bay ku taxeen isagoo boqor u muuqdaa magaalada madiine la soo geliyey markaa oo la wado say taarikhyahanadu sheegayaan cumar baa gurigiisii la tegey waa la soo waayey cumar may baa la yidhi waxa la yidhi masaajidku wuu idinku sugayaa cumar masaajidkuu joogay wuu iska seexday cumar oo masaajidka hurda ayay soo galeen cumar saxaabi cadaalad dadka muslimiinta u sameeyuu ahaa masaajidkaasuu iska seexanayay laakiin isagoo masaajidkaa jooga ayuu haddana nin mubajaloo la weynaynayoo la ixtiraamaya u yahay cumar oo hurdo markuu arkeen ayay fadhiisteen oo aan rabin inay toosiyaan halkaasaa la iska fadhiistay markay arkeen cumar inuu jiifo hormusaan baa wuxuu yidhi wadninkaynu raadinaynay mie waxaa la yidhi huwa da kalkaa urda madaxweynihii waddankan dhane beershiba soo qabsaday ee uu ka yaabanaa ayaa la daydayayo wuxuu noqday nin meel hurda dabeetana su-aal buu weydiiye wuxuu yidhi ayna xarasu waxujaabu maye kuwii ilaalinayay iyo sekreteerada iyo brotokollada iyo wixii ka horreeyey xaggay ku maqan yihiin iyo kuwii wax ka celinaya wixii oo dhamme xaggay jiraan baa la yidhi waxa la yidhi xaras iyo xujaabtoona ma leh waxba male magaaladiisu iska dhex joogaa ushiisuu sifaayo wuxuu doorana ushuu ku toosiyaaba waxay yidhaahdeen weer taariikhiyaanadu ay sheegaan bay yidhaahdeen buhur musaan markaa ku dhawaaqoo ah caddalta faamminta fanumta waad caddaalad samaysay dabeetana nabad baad heshay dabeetana waad iska seexatay alcadaala in dawladda lagu kaco iyo inay tawraday dhacdo daaye ninka halkaa marayaan cidi odhanaynin ila xaddin maa cumar maxaan cumarkii koowaad u sheegaya ama raggii waaweynaa war dawladahan gaalada ee hadda nool qaar ka mid ah ayaa ra-iisul wasaarayaashoodu intii aan sebtembarada iyo waxaana dhicin tareennaday nala fuuri jireen tareenka caadigaa ama maqaaxida caadiga isagoo ra-isul wasaaru ka shaahaya ama wasiiru ka shaahaya ad ugu imanaysaa bale ma qabo nin madaxoo caadiya weeyaan walaa askar baa daba ordaysa walaa cid baa daba socota walaa meel baa loo xidhaya waa qof caadiyo aad dukaanka ka wada adeeganaysaan cadaaladdu waxay keentaa markaa inuu qofku muxtaram noqdo in imaamka muslimiinta ama madaxda muslimiinta qiyaadada laga dambeeyo cahdigii cumar bin cabdilcaiis cumar bin cabdilcasiis nin caalima faadila buu ahaa oo madaxa ayaa cumaashiisa mid ka mida ah buu waraaqu qoray waraaqdaasi waxay ka mid tahay bay culammadu yidhaahdaan waraaqaha taariikhgalka ee umaradii dambena xataa isticmaali jirtay waa waraaq erayo yaroo kooban ku qoran laakiin macnaa aad u ballaadhan sida wuxuu u qoray qad kaura shaakuuk waqalla shaakiruuk faima cadalt waima ctazalt wsalaam ciraaqda waa intaa uu madaxweynuhu soo qoray wuxuu ku soo qoray kuwii kaa ashtokoonayay way tiro bateen ninkii waaligee madaxdaaba wuxuu leeyahy qolada kaa ashtokoonaysa waa tiro badantay kuwa ku mahadinayaana waa yaryihin ee ama cadaalad samee ama iscasil buu yidhi nabaday buu ugu jawaabay marka wasalaam caalamlislaami marka muslimku muslim ahaa nidaamku saasuu ahaa qofka in la yidhaahdo war shakwadaada tiro badatay cidda kuma hadinaysaana way yartay koox yaroo manfaciyiinoo kugu ag wareegsan weeyaanoo wax kula cunta intan kuu rixinaysaa ee ama cadaalad samee ama iscazib waxaa la yidhahdaa xims caamilkeedii baa waraaqu soo qoray ximis waa alkuufa suqraa bay yidhahdaan taarikhyahanadu kuufi waa meeshii ugu ashtakada badnayd ee madaxda ashtakaysa ximisna waxay dhaahdaan kuufada yar baa la jiray taarikhyahanaduna ka warramayaan ximis baa waraaq looga soo qoray caamilkeedii iyo cumar ibnu wuxuu ku yidhi magaaladii way dunduntay in la islaaxiyana way u baahan tahay waraaq yaroo kooban buu u qoray maxaa ku qoran dhowr erayoo kale imaam tartuushi suu soo warinayo siraaj ulmuluuk xasinha bilcadli buu ku yidhi wanaqin turuqaha min aljuur wاsalaam magaalada miyay dundunsan tahay haa magaalada waxaad qalcad uga dhigtaa ku hagaajisaa buu yidhi cadaalad wadooyinkeedana dulmigoo aad ka qaadda ku nadiifi buu yidhi aniga waxay khuseeyaa buu leeyaha muhimka ee ahay inay cadaaladina jiro dulmina aanu jirin waxaynu tilmaamaynaa markaa waxa weeyaan sawraadka iyo digdigtan iyo waxan buuqani si aanu u dhicin madaxdu ama waa inay cadaalad samaysaa ama mas-uuliyaddu waa xil culuse waa inay iskaga tagtaa iyaga aakhiradooda iyo adduunkoodaba saasaa u roon xataa waxaad moodaa mas'alada maanta caalamka gaaladu marar badan inuu kaga fiican yahay qolada muslimiinta ah garanna maayo arrimu goortay si ay isu dabarogeen caalam alharbi umaad maqlaysaa madaxweyne isqasilay iyo nin madaxoo ceebi ku soo baxday ama wax ku soo baxay labaatan jeerkan hadduu ceeboobo ma ogola inuu hayo unu taagneedaa buu rabaa madaxda waxa ay u baahan tahay marka almuxaasaba wاlcazl qiyaadadu waa caqd الriضa maha caqdi qasaba waxay fuqahadu yidhaahdaan cidda gunuda inuu madax noqdaaba gunuda in la casilana waa wax fudud cidda gunuda caqdurida hadduu cidda gunuda in madax laga dhigo ba gunuda in la rido bal aan eegna cumar qawaaciddu ku dhaqmi jiray qaar ka mida ah, markaasaynu dareemaynaa cadaaladda iyo madaxda sidaa loola dhaqmaa noocay tay qawaacid cumariya waxa la yidhahdaa jiro caana maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa bay dhaaheen weedhaha cumar lagu yaqaanay mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaathm axraara nimanka madaxda ee wullaadda ah wullaadda waagaa joogtay waxay u dhigdhigmayeen baynu odhan karnaa dee dowladahan maanta jira ilantan khaliifo male maanta waa iska duwal yararo meelaha ka jira waa waaliyadii meelaha xukumi jiroo kale khaliifo islaamiyaba joogteen wulaadaasi cumar wuxuu kula dhaqmayey muslimiinta inaanay wax dhiba u geysan qof muslima inaan la dulminin ama madaxnimo inaan loogu xoog sheeganin qaacida qawaaciddiisa ka mida bay ahayd qaacidada labaad ee qawaaciddiisa ka mida waxay ahayd nimanka madaxdaa inuu xisaabiyo yidhaahdo minayna laka haada qoluu waraaqu qoro wuxuu yidhi adoon waxaysan baan ku oga haddana waxaa laygu yidhi xoolaad foofsatay bal halkaad ka keentay ii soo sheeg buu leeyay waa amiir dhan oo masaroo dhan xukuma camar ibn alcaas ayuu leeyahy kaana cahdii bika an laa maala cindak waxla'aan baan kuga ogaa haddana in xoola ku faafeen baan maqlay buu leeyahy minayna laka qaacide caamo cumaru yaqaana bay ahayd bal qaacidooyinkan siduu u isticmaali ka mid aan tusiyo ama siduu u jiray bulshada dareenkeediiyo ummadda xataa mararka qaarkood baa wulaadda la dulminayo dad ay ashtaka beena ka keenayeen siduu la dhaqmay ashtakadu ay been tahay uu garanaya cumar inay been tahay kuufa waxay ahayd magaalo dhib badan reer kuufi reer kuufa qolo ka mida baa isu tagtay oo waxay idhaahdeen sacd aan ashtakayno sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray casharat ilmubashiriin ka mid ahaabaa madax u ah sacad baa war laga diray cumar baa laga soo ashtakaynaya laakiin waxay og yihiin cumar iyo siduu wax u qiimeeyo waxay la eegteen darfi yar xasaasiya oo waa maxay waa wakhti gaaladu ayse soo urursatay muslimiintuna ciidamo ay ururinayeen dagaal lagu sii socdo khatara bay la egteen wakhtiyadaasna muslimiinta kelmadoodu inay kala jabtaa waa wax adag waa dagaalkii nahawund la odhan jiray markuu dhacayay nahawund waa dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabada gashu ka mid yihi waa beershiiyo dagaalkii ugu dambeeyaan rajaynayaa ee xuduudda lagaga saaray dagaalkaasi markuu dhici doono oo gaaladu isu soo urursatay oo aad u xooggan yihiin oo muslimiintu marka ay ciidamo ururinayaan bay ashtakadan geeyeen waxay u geeyeen cumar waxaa laga soo gaadhsiiyey cumarow ninkaa madaxda noo ahi cadaalad wax kuma qaybiyo wax ma sameeyo say u soo wadeen bay xataa idhahdeen salaadana ma yaqaano haddaba saxaabigii nebi maxamed la noolaa ay idhahdeen laa yuxsinu salaana xataa dadka wax sheegsheega de markasta madaxda waxaan laga sheegaya weligaa run ha wada moodin madaxda sida qofka caadigaaba wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa la yidhi walaalka muslimka ee madaxda isagaaba ixtiraam dheeraada siileh ila hubiya mudan dadku waxay jaraa'idku qoraan iyo waxa meesha qortaba waa buunbuuninee waxaa la yidhi waxaa la yidhi maha wax soconaya cumar wuxuu lahaan jiray nin la yidhaahdo muxamed ibnu maslama saxaabi la odhan jiray oo la yidhaahdo wuxuu u qaabilsanaa waaliyiinta iyo waa mufatish caama baynu odhan karnaa waa tacbiirka cusub ee malaa'imka leh ninkan soo taxqiijiya soo baadha madaxda gobollada haysato oo dhan moxamed ibnu muslima buu soo diray wuxuu yidhi qadyadaa iga warkeena moxamed ibnu muslima baa magaalada yimi masaajiddii magaalada buu si calana u tegey madax meel hoose lagula hadlaya waxaas ma jirto masaajidku iska taagaya sacad ibnu abi waqaas baa lay soo diray maxaa kaga cabanaysaa masaajidii masaajidku tagaaba waxay dhahaan khayr waxaan ahayn kuma ogin saxaabigii nebiga si fiican buu wax u maamulaa khayr waxaan ahayn kuma ogin qoladii mushkiladda soo samaysayna masaajidda way dhagaysanayaanoo way aamuseen dadkii kalena waxba waa sheegi waayeen markii dambaa masaajid reerkoodu leeya laysla yimi oo qoladatan ay ku badnaayeen bani cabas meel la yidhaha masaajidkoodaa la yimi dabeetana wuxuu yidhi saxaabigii taxqiiqa samaynayay ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxooga waxa qarinin meesha istaagaybu wuxuu leeyahay maxamed ibnu slama ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxoogow waxa qarinin usaamata bnu qataada nin la yidhaahdo oo nimankan mushkiladda wadayga ka midabaa istaago markaasuu yidhi mar haddii aad na dhaarisay si siman waxuma qaybiyo dagaalkama qayb galo salaadda ma hagaajiyo waxbuu akhriyo wixii markuu maqlay ayuu soo kaxeeyey bes nan yayna keena baa la yidhi iyo sacadba madiinaa loo dhaadhiciyey cumar baa loo geeyey wixii bay akhriyeen cumar sacad wuu casilay sacad markay qoladii wixii sheegeen sacad nin awliyada ilaahay ka mida buu ahaa oo hadduu gacmaha kor u qaado la cabsado mustajaabu dacwa ah ilaahay buu baryo wuxuu yidhi bay yidhahdaan culamaai taariikha allahuma in kana qaalaha kadiban wariyaan wasumcatan faacmi basarah waakir ciyaalah wacariduu limucdalaati lfitan buu yidhi baa layidhi ilaahayow hadduu been ay tahay waxa uu sheegay oo istustus iyo ismaqashiis iyo madaxdan ku cadaadiyun dee uu uga jeedo ilaahayow indhaha ka rid buu yidhi oo carruurtiisa badi oo fitanka iyo mashkilaadka u bandhig intii uu sheegaa ku dhacday sacadkan waa indhabeelay ee gaboobay toban dumar uu dhalay meelahaasu haddana hablaa yaryareriyan jiray kan intii uu ku dhacay intii uu sacad ku habaaray ayaa ku dhacday cumar sacad ibnu abi waqaas dar'an lilfitna fi lmujtamac iyo inuu gooyo maaddat ljadal iyo qaalba maadaama goob dagaal loo sii socdoo mashkiladu ay tiro badan tahay ayuu sacad casilay sacadka la casilaya waa kuma sacad waa saxaabi qiimo leh waa casharat almubashiriin buu ka mid yahay waa ninkuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku lahaa irmi fidaaka abi wa ummi cid kale uu ku yidhi weedhaasi ma jirta baa la yidhahdaa aabbiyo hooyaa kugu furtaa sacad unbuu ku yidhi baa la yidhaahdaa sacad ibn abi waqaas waa ninka lagu tilmaamo awal sahm fii sabiili اllahi loo tuuro waa ninkii koowaadee tuura sacd ibn abu waqaas cumar markii uu geeriyoon doono wuxuu yidhi dada waxa ogaataan xadiidka bukhaari ku yaalla inaanan sacad cajziya khiyaamid midna u casilin sacad inaanu nin karti daranoo wax maamuli kara aanu ahay inaanan u casilin inuu khiyaamayey inaynaanan u caslintaa ogaada buu leeyahy ee muslimiintun kelmadooda inaan mideeyaanu casilayay walidalik wuxuu tilmaamayaa lixda nin ee madaxnimada muslimiinta u sharaxan buu ku daray sacadkuu ka soo casilayeen halkaa haddana wuxuu ku darayay lixdii nine markuu dhintay uu yidhi ha laga doorto madaxweynaha muslimiinta ayuu ka mid ahaa waxaan leenahay cumar wuxuu raadinayay bulshada muslimiinta iyo isku xidhnaankeeda waxa uu tilmaamayaa caqdiga ka dhexeeya bulshada muslimiinta inuu yahay kalgacal iyo walaalnimo iyo kalsooni inaanu marnaba burburin madaxnimadu noocaasi ku macaanta madaxnimadu waxay ku macaantay inaanay noqonin almuqaalaba walmushaaxana meel xoog lagu kala qaado iyo isqabqabsi iyo digdig waayo taasi ma keento cadaalada aasaasna waxa uu ah caqdigu inuu ku salaysanyay waxa dadka muslimiinta isku xidha wax raalli laysaga yahay iyo walaalnimo war salaad baa ugu yaro nebigu wuxuu leeya calayh salaatu wasalaam xadiidku sheekh ilalbani xasanka saxiixa uu ku tilmaamayo bimajmuuci turuqi manama qowman wahum lahu kaarihuun ninka dad salaad tukiya buu nebigu yidhi iyagoo karahsan maxaa ku dhacaa salaadiisa halkan laba dhaafiya buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam sheekh maxamed haddaynan rabin inuu ina horgala maaha waa inu ka banneeyaa meesha nabi maxamed wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam man amma qawman wahum lahu kaarihuun ninka dad tukiya salaad iyagoo nacaya oo doonaynin salaadiisa salaadiisu tarquwadiisa ma dhaafto kalxamihiisa ma dhaafto baa la yidhi oo kan masaajid baanay dhaafayna ka dadkoo dhan yidhi waa hor fadhiyaya ka warran iyadoo aan la rabin xaggee isaga dhaafaysaa markaa hal masjid hor fadhiistay laga kicin kari waayaa intaan ku tilmaamay laakiin ka ummadoo dhan yidhaahda waan hor fadhiyayaa kici maayo maca daalika aan kurrigani waa kurri sharciya inuu yahay waan iska nacnay isku qoloma nihin iyo reer hebelaynayna maamulaha baabkaa laga warrabi maayo waa kurri sharciya waa in wax shareecadu diidan tahay inuu madax ku noqdo ay meesha taallo ama imaamuu ku noqdo inay meesha taallo sacad ibn abi waqaas oo casharatu lmubashiriin ka mid ah waxaan rabaa waxaan sacad u soo qaadanaya madaxdeennu inay barato muranku hadduu bato inuu iskaba tago sacad mar labaad baa haddana la casilay waxaa casilay cuثmaan ibnu cafaan wakhtigiisii kuufaa mar kale haddana madax looga dhiga marka kan maxaa lagu casilay culammaai taarikh waxay dhahdaa markan labaadee sacad la casilay waxay ahayd kuufa markii dowladdii islaamiga ay ballaaratay shaqooyinka waa la qaybqaybiyo wadaa'if badan baa laga dhigay madaxnimada gobolka waa ma wilaayada waxa haystay sacad ibnu booqaas baytulmaalkana qaslada iyo xoolahana waxa gacanta loo geliyey cabdilaahi ibnu mascuud saxaabigii kale loo odhan jiray sacd ibn abi waqaas baa baahday bal ninkaa madaxdee lacagta u baahday adaarag wuxuu u tegay cabdilaahi ibnu mascuudoo daynisii buu yidhi muddo qabsaa la yidhi aad ku bixinaysa daynta mudduu qabsaday dayn muddo leh ayaa ninkii meeshaba maamulayay la siiyey yaa siinaya cabdilaahi ibnu mascuud wakhtigii markay gaadhayba cabdulaahi ibnu mascuudiyima wuxuu idhi lacagta iska keen sacdow baytulmaalkaa lahaaye sacadna markaa lacag ma hayni wuxuu idhi waxba ma hayee allayga sugo lagaa sugi maaye buu yidhi cabdullahi ibnu mascuud ee makaa dhegaysa madax waa tahay laakiin xaq uma lihid xoolaha muslimiinta inaad qaadato dayn baad gashay wakhti bay lahayd wakhtigii bay gaadhay waad bixinaysaa sacad iyobay ka taagtaagantay iyo cabdulaahi ibnu mascuud cabdlaahina wuxuu leey lacagta waa la keenayaa sacadna wuxuu leey wakti sacad markii dambuu xagga rabbi u jeestay oo gacmaha korka u taagay laakiin sacad hadduu gacanta taago dadku aad bay uga cabsan jireen cabdilaaha arkay sacad oo gacanta sii wada allahuma markuu yidhi ayuu wuxuu ku yidhi waylak qul khayran aw sugud waar hooge ama khayrku duce ama gacanta dhig sacad gacantuu ka daayey labadoodii haystaa loo geeyey cumaan ibnu cafaan cumaan mar kaluu sacad casilay imaam min a'immati اlmuslimiin oo sacd ibn waqaasa oo min alcasharati اlmubashiriina ayaa lagu casilayaa daynuu iska bixin kari waayey imaam min a'immati اlmuslimiin oo sacd ibn waqaasa ayaa muslimiin murmay daraaddood la yidhi si wada jooga dadka muslimiinta ugu fiicnaado inuu ka dhaadhaco madaxdu markay noocaa tahay ayay dadkuna shacabkuna dadnimada dareemaa iyo karaamada u dareemaa madaxdoodu inay yihiin dad la weyneeyo oo mubajaliin agtooda ku ah oo muxtaramiin oo samc iyo taaca leh oo la aqbalo laga dambeeyo axmed ibnu xambal xadiidka warinaya imaamu shaakir oo xasan ku tilmaamayo yani waa weedh uu leeyahay cumar bnu khaaabba khudbadeeyey isagoo dadweynaha muslimiintaa la hadlaya khudbadiisa waxaa ka mid ahay wardadow madax baan idiin soo diray shacabkiibuu la hadlayaa madaxdaa idinkumaan soo dirin buu yidhi inay idin garaacaan iyo inay xoolaha idinka qaataan laakiin waxaan idinku soo diray buu leeyahy inay diintiinna idin baraan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee faman fucila bihi shayun siwaa dalika falyarfachu ilay ninkii waxaa waxaan ahayn madaxdaasi ay ku samayso aniga ha ii sheega buu yidhi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waan uga goynayaa buu yidhi nin kastoo madaxa ama dowlad haysta ama meel ka sokaysa haysta oo muslim kale wax ku sameeya waan ka goynayaa buu yidhi camar ibnu caas oo masar markaa xukuma camar ibnu caas saxaabigii la odhan jiray oo masar markaa xukuma baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'min waa madaxda la leeyahay waxba laga jarayaa camar baa hadda wuxuu yidhi amiir almu'miniinkiiyow ma nin madaxda muslimiinta ka midi ah, shacabkiisa muslimkaa ah mid ka mid ah haddii uu edbiyo oo uu uleeyo mayaad ka goynaysaa markaasuu cumar wuxuu yidhi ii waladii nafsu cumarin biyadih idan la aqusannahu minhu haa buu yidhi ilaahay waa ku dhaartay waa ka goynayaa oo sidaanan uga goyn buu yidhi anigoo arkay nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh nin walbaba wixii aan kuu geysta iga gooso nebi maxamedoo naftiisa qisaasayaan arkaye madaxda si u sii daayaa buu leeyahy waxay dadka u geysato war hooyaygo eraygan u fiirsa haddaba cumar wuxuu leeyahy war dadka muslimiinta ah ha garaacina yay dulloobine dowladdu hadday bawarkeeda isticmaasha iyo askarteeda iyo dadka burburiso oo jajabiso xidho oo mabaaxista lagu tuuro dadkuba wuu dulloobayaa markaa dad ibdaac iyo sharafti iyo caqligu ku jiro noqo qof baqayaa caqli kuma jiro dowladda ummadda ka talinaysa hadday noqoto dowlad laga cabsado ummaddo dhammi way dulloobaysaa cumar wuxuu leeyahay war hooya ha garaacina dadka muslimiinta ayay dulloobine walaa tujammiruuhum fataftanuu war ha gubina buu leeyo markaa si aydan u fidnaynin haddaad dadka toorjargaraysaan wararmay diintaba idinka baxaan buu leeyahay fidnoobaan walaa tamnacuu xuquuqahum fatukafiruuhum buu leeyahy waar xuquuqdooda ha u diidina yay diintaba idinka tegine ha dhibina dadka buu leeyahy meelaha kaymaha iyo waxaana hadajininayaan cadowgu haleeline si a u fahamtaan qadiyaadkan tusaalayaasha wakhtigii cumar baan idin siinaya insha allah waxaanan isku dayayaa in badan sanadkooda waxyaabaha la qurxiya inaan tilmaamo sanad xasana waxaa qisaska lagu soo aroriya waxaa ka mid ah jariir ibnu cabdillaahi albajali ayaa wuxuu leeyahay rajul muslimiinta ka mid ah oo la socda abi muusa alashcari iyo ciidankiisa oo nin dagaalada aad ugu adag ahaa ayaa dagaal badan sameeyey dabeetana cadowgu markii uu dagaalamay kadib uu soo noqday wixii uu xaqa u lahaa ee uu furtay haniimadii ayuu abu muuse nu siiyey mu wada siinin abu muuse alashcari ayaa bacdu sahmihi qayb ka miduu siiyo waxbuu ka reebay malaa un dana kale uu rabay inuu ku fuliyo daraaddeed buu uga reebay ninkiina nin adadag buu ahaaye wuxuu yidhi qaadan maayo ama waxaygii o dhan baad wada keenaysaa abu muusew ama qaadan maayo la tag abu muuse arrintii uu ka cadhoodayoo ninkii waa la karbaashay labaatan jeedaanla waa lagu dhuftay timaana waa laga xiidhay ninkii timihiisii buu iska soo guntaday laga xiidhayoo dabeetana uu iskaga yimi meeshii madiinuu yimi cumar bin alkhadaab oo meel fadhiyuu soo galay baa layidhi jariir ibnu cabdillaahi albajali saxaabiga la yidhahdee warinaya warka kan baa wuxuu leeyahy cumar dadka ugu dhodhow baan ahaan jiray dabeetana ninkaasaa intuu soo galay ayuu jaabkiisa gacanta geliyo timuu ka soo saaro cumar buu laabta kaga dhuftay tima uu sito waa kuwii madaxiisa laga xihay dabeetana wuxuu yidhi lowla naar eraygaasoo quru yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi sadaqt lowla naar sadaqa wallaahi lowla naar yani ninkani waxa uu ka cabatay una uu soo socday cadaab ka baqayay warkiisii buu ka warramay amiiru lmu'miniina buu yidhi abi muuse alashcari saxaabigii la odhan jiray waxaasuu igu sameeyey warkiisiibuu ka warrabay cumar warkiisu wax badanba maaha ma intaas ahaa waraaqii keena buu yidhi waraaq buu u qoray abi muuse alashcari assalaamu calayk ama bacd faina fulanan ahbaranii bikada wakada fain kunta facalta dalika fi mala'in min annaas facazimtu calayk lama qacadta lahu fii mala'in min annaasi xataa yaqtasa minka waraaq buu u qoray cumare uu leeyahay muusow salaani korkaaga ha ahaato intaa kadib abi muusa alashcari ninka kan haddaad waxaan ku samaysay meel dadku wada joogo idinkoo jooga waxaan ku amrayaa meel dadkoo dhammi fadhiyaan inaad u fadhiisato isna intii kugu sameeyo waa ninkii meeshaba haystay ayuu cumar wuxuu leeyahay fadhiiso adna labaatanka jeedalla waa lagugu dhufanaya tibaana waa laga xiirayay haddii aad meel gaara intaad la tagtay aad ku samaysayna waxaan ku amrayaa iminkana intaad meel gaara la tagtay inay intii kugu sameeyo yacnii ninka kan wuxuu leeyahy dadnimadiisii cumar tijaabinaya in loo soo celiyo xataa ma aha inaad ka gudato oo qura ee waa inaad hadduu meel fagaaraha kaaga sameeyey fagaare kaga gudo adiguna markii la yimid ee waraaqdii loo keenay ayaa dadkii baryeen ninkiiyo waxay idhaahdeen war waa saxaabigii nebiga ee ha ceebaynine iska cafi waa diiday waa la marsiin waayo meesay soo tahay saxaabiga iska cafi waxba waa la marsiin waayo abi muuse alashcari wuxuu yidhi iska daaye halkaasuu u fadhiistay intaa kugu dhuftay goosa baa la yidhi labaatan ulood iyo tamaxiirkaagiiba samayso markii uu isla soo dul taagay ee uu arkay cid ka mancinaysa inaanay jirin ee uu awoodo inuu intiisii goosto ayuu gacmaha kor u taagay cirka wuxuu yidhi allaahumma innii qad cafawtu ilaahayow haddaan u dhaafay haddaba awal madax buu iska dhigayo dee wuu ismoodsiinaya inuu iga xoog badan yahay hadda waxaan arkaa buu leeyahay dee waxaa igii ogolyi oo awal madaxda dhaaf iyo kan dhaaf bay ahayd laakiin imkaa wax walba oo layo ogolaaday markaasu wuxuu leeyahy allaahumma innii qad cafawtu waan dhaafa qiso kale abu muuse aan soo arooriyo oo iyana sanadkeeda culamaa iyo taariikhra ka mida ay ku tilmaameen inay xasan tahay cabdilaahi bnu camar cabdillaahi bnu cumar ibnu alkhataab ayaa wuxuu leeya annagoo safar ku jirno cumarna nala socdo ayaa nin buu meel ka arkay cumar socodka soo dheeraynaya markaasuu cumar wuxuu uhi war ninkaasi innagu ina daba socdaabaan u malaynaya balaan sugno waa fadhiisiiyey neefkiisii cumaro waa u joogay dabeetana ninkii baa yimi markuu cumar isla soo taagunbuu oohin bilaaba cumarna ninkan buu ka naxay sidan uu ooyo cumar laftiisaa ilmeeyaa la yidhi dabeetana wuxuu yidhi war waa maa sha'nuku war arrinkaagu waa maxay wuxuu yidhi amiir almu'miniin anigu khamraan cabay buu yidhi dabeetana abu muusa alashcari wuu ijeedalo khamrigii wuu iga gooyi jeedalkiiaa xaqa mudnaa laakiin wejigana wuu madow buu iga mariyey magaaladana wuu igu wareejiyey dadkana wuxuu amray inaan layla hadal ninkana wuxuu sheeganaya inuu khamri cabbay wuxuu kaloo sheeganaya inta magaalada la mariyey in la yidhi ninkaa ayaan cidina la hadlin kadib buu yidhi ninkaasi markuu waxaa igu sameeyey waxaan ku hamiyey buu yidhi inaan seeftayda qaato oo madaxa ka gooyo ama inaan adiga ku imaaddo oo meel aan abu muuse joogin aad i geyso meel kale aad ii musaafuriso geyso mararka qaarkoodna waxaaban ku hamiyey buu yidhi inaan iskagaba kiin tago dhulka gaalada aan dego meesha muslimkaba inaan ka tago dhul gaalee dego cumar baa ooyo dabeetana wuxuu yidhi marnaba ima farax gelinaysa inaan waxaasoo dhan helo oad horta gaalo u tagtaa ima farax gelinaysa buu cumar yidhi ee haddaad ka mid tahay kuwii khamriga cabbay war dadkuba jaahiliyadii khamriga waa wada cabbeen buu yidhi dee waana lagaa gooyey wixii abi muuse alashcari buu waraaq u qoray wuxuu ku yidhi hebel baa ii yimi ninkaasaa yimo waxaaya waxaa kaa sheegtay ee kitaabkaygaasi markuu ku soo gaadho dadka shiriya waxaad u sheegtaa inay la fadhiistaan waxna ka gataan lana dhaqmaan hadduu ka toobad keenay wuxuu sameeyeyna markhaatigiisana aqbala dharna wuu soo siiyey laba boqoloo dirhamna ninkii wuu siiyey riwaayaad kaleo xasana laftooda qaar kale waxay sii tilmaamayaan welibaa dheeraad bay kusii darayaan kullu dalik waxay tilmaamayaan cumar wuxuu diidanaa madaxdu inay dulaysato shacabka muslimiinta ah inaan qof muslima ah la xidhi karin la garaaci karin la tumi karin la caayi karin la maagi karin la dhici karin dadku markaasay dad sharaf la noqonaya iyana markaasay madaxdooda ka dambaynayaan waxaynu tilmaamaynaa madaxdii uu cumar doortay waxay ahayn madax noocaasiya xoolaha cumar wuxuu ugu dhaqmayay dadka muslimiinta ah in allaha jacalanii khaazinan xadiidka imaam axmed iyo khayrkii warinayaan akramna uu leeyahy akram dayaal cumar waa saxiixa uu leeyahy in allaha jacalanii khaazinan lihada almaal cumar wuxuu yidhi xoolaha kana ilaahay ilaaliyu iga dhigay qasnaji la iga dhigay iyo waqaasiman lahu iyo inaan dadka u qaybqaybiyo haddana intuu qaybqaybintii ka noqduu yidhi bal illaahu yuqsimu ilaahay baa qaybinaya cumar wuxuu odhan jiray waxaan idiin sheegayaa buu yidhi xoolahan waxay iiga bannaan waa ummaddoo dhan ninkii maamulayay mare aan jiilaalkii xidha iyo mid aan xagaagii xidho iyo xajka neef aan xaj iyo cimrada ku tago iyo nin quraysh ka midi waxa uu cuno oo aan foqoradana ahayn akhniyadana ahayn nin quraysh ka mid oo dhexdhexaadii wuxuu ka cuno un inaan ka cuno buu leeyahy waxa uu tilmaamaya dadka muslimiinta haddii cadaalad lagu dhaqo oo dulmiga siyaasiga u joogsamo haddii tarwadooda iyo hantidooda si cadaalad oo siman loogu qaybiyo hawradii ma dhacayso iyo dhibtu toona maalin maalmaa ka mid ah ayaa khudbad waxaa akhriyey waa xadiid abu yacla iyo طabrani fi اlkabiiri wاlawsط uu soo aroorinayo sheekh alalbanina xasan ku tilmaamayo mucaawiya khudbadeeye jimce markii uu madaxweynaha muslimiinta ahaa mucaawiya wuxuu yidhi khudbaddii jimce intuu istaagay inama almaalu maaluna wاlfayu fayuna waar xoolaha annagaa iskale buu yidhi haddaan madaxdiin dheh faygana annagaa leh cidina laba hadal dadkii waa la dhegaysta uu iska tegey jimcihii labaad buu haddana khudbadeeyey sidiisi leeg buu wuxuu yidhi almaalu maaluna waalfayu fayuna xoolaha annagaa le faygana annagaa le buu yidhi dabeetana cidina ma radinina wuu iska tegey jimcihii saddexaad buu haddana istaagay markaasuu yidhi almaalu maaluna waalfayu fayuna war xoolaha nagaale buu haddana jimcihii saddexaad ku khudbadeeyey nin dadkii masaajidka soo xaadiray baa istaagay oo wuxuu yidhi kalla bal ilmaalu maaluna waalfayu fayuna nin muslimiintii dadkii soo xaadira istaago wuxuu yidhi waxaad sheegtay waxba kama jiraan xoolaha annagaa leh haddaan shacabkii muslimiinta ahay dadka muslimiinta ah faygana annagaa iska leh man xaala baynana wa baynahu xaakamnaahu biasyaafina buu waliba yidhi intuu istaagay cidda isku dayda inay annaga iyo xoolahaana kala dhex gashana seefaha iyagaanu kaga warkeeraynaa buu yidhi waa amiirulmuminiinkii ninka caynkaa lagu leeyahay ninkii isku daya buu yidhi xoolaha iyo annaga inuunan dhex marana seefteedaanu kaga warkeenaynaa waa iska fadhiistay ninkiina khudbaddiisii jimce markuu dhammaystay imaamkii muslimiinta ee salaaddii dadkii uu tukiyey ayuu yidhi war ninkii igu yeedha waa loo yeedha sariirtii madaxnimaduu dhinaceeda fadhiisiiyey intuu u yeedhay ayuu sariirtiisii madaxweynaha ama kursigiisii umbaa la fadhiisiiyey ninkii soo galay masaajidka yidhi xoolaha annagaa iskale aad gubalhidda dabeetana wuxuu yidhi dadkana igu yeedha dadkiina waa loo yeedha mucaawiya bnu abi sufyaan wuxuu yidhi jimcii hore waan idin la hadlay oo weedhaasaan idin idhi cidina iima jawaabin jimcii labaadna waan idinla hadlay oo weedhaasaan idin idhi cidina iima jawaabin jimcii saddexaadna waan idinla hadlay oo weedhaasaan idhi oo cidina iima jawaabin jimcihii saddexaad baa ninkaas u ii radiyey buu yidhi axyaanii haada axyaahu llah buu yidhi axyaanii haada kanaa i nooleeyey buu yidhi ilaahay ha nooleeye maawiya shacabka waxbaraya wuxuu tilmaamayaa maalmaha hore oo dhan dadka buu tijaabinayey dabeetana markii la radiye layidhi war xoolaa annagaa leh aduguma lihid faygana annagaa leh ayuu wuxuu leeyahay ilaahay ha nooleeya kani wuu inooleeyey buu yidhi waayo waxaan maqlay buu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan buu markaa mucaawiya sheegaya waxaan maqlay nebigoo leh sayaatii qawmun yatakalamuuna falaa yuraddu calayhim yataqaaxamuuna fi nnaari taqaaxum alkhirada buu yidhi waxaan maqlay nebigoo leh duul iman doona intay hadlaan cidiba aanay juuqu odhanayn loo wada nacamlaynayo oo naarta ugu daadan doona siday qiradadu u daadato yacni wuxuu leeyahay mucaawiyata bn abi sufyaan intaan hadle haddii lay radin waayo waxaan ka baqay kuwii nebigu yidhi naarta ku daadanayaan inaan ka mid noqdo laakiin markuu kani radiyey waxaan gartay buu leeyay inaanan ku jirin kuwii nebigu yidhi maxay naartay ku daadanayaan waa madaxdii muslimiintaoo shacabka baraysa inuu shacabku radin karo oo ninka madaxdaa la odhan karo waxaad sheegtay waxba kama jiraan waxaad sheegtay sax maaha in la odhan karo waa mucaawiyata abu sufyaan mucaawiya ibnu abi sufyaan weeyaan oo leh xadiidkaa nebigaa igu dhagoobi waaye madaxdu hadday jeclaato wax kastoo ay tidhaahdaba in la yidhahdo waa runtii bale markuu maqan yahay haddii wanaag la rabo in la sheego waa sidii madaxweyneu yidhi haddamaba odhanin madaxweynaha sida yidhi dhii madaxweynaha waxaa ka mid ahay waxaasoo dhammi maaha wax sharcigu sheegay madaxdu waxay leedahay in laga yasa maaha waa in loo ixtiraamaa loo ogolaada laakiin in sida aalihada ama ambiyada loola dhaqmana xaquma leh walidaalik buu wuxuu ina barayaa mucaawiyata bn abi sufyaan inay madaxda kuwo la radin karo noqon karaan war muslimiintu waa inay bartaan markaas madax iyo mijaba in laysu naseexayn karo madaxdana in la odhan karo waad qaldantay hantida waa in la bartaa inay ummaddu leeday inaan la burburin la jejabin dadkaa cadhoodaa lagu odhanaya hantidii ummaddu lahayd baa labursee loo burburiya dadkaa leh imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray cumar bin alkhaaab ayaa wuxuu waraaqu odhay adrabijaan meesha nimanka la yidhaahdo ee eeran dusheeda ah muslimiintu markii halkaa maraysay ninkii haystay cutba ibnu farqad saxaabi nin la odhan jiro maamulo ka ahaa ayuu waraaqu qoray waraaqda cumar muxuu ugu qoray yaa cutba inahu laysa min kadika walaa kadi abiika walaa min kadi ummik waar cutbow buu yidhi xoolahaad haysaa waxaad xoogsatay maaha aabbahaa miduu xoogsadayna maaha hooyadaa waxay xoogsatayna maaha buu leeyay waa ninkii madaxda abu cumar sidaa ku leeyay ee faashbic اlmuslimiina fii raxaalihim mima tashbacu minhu fii raxlih waxa aad cuntae ka dheragto muslimiinta kalena waa inay ka dheragtaa buu ku yidhi wayaakum watanacum waxaan idinka digayaa buu yidhi inaad nicmada iska badbadisaan iyo dhargaaleedka inaad xidhataan iyo buu yidhi dharka xariirta inaad isku xidhxidhaanna waan idinka digaya xadiisu saxiixu muslimku ku yaalla madaxdu marka caynkan loo qiimeeyo waxa weeyaan waa shaqaalaye waa kii taarikhyahanadu waxay soo qoraan abu muslim alkhawlaani abu muslim alkhawlaani waa awliyadii muslimiinta horeni ka mid ah nin taabici ah cahdigii nebiga noolaa ninkii aswad alcirsi ninkii sheeganayey nebinimada intuu dabka ku riday ayaa dabka ilaahay sidii nebi ibraahim u bakhtiye u ka baxay abumuslim alkhawlaani inta dab lagu riday ayuu guban waayey dabeetana kii nebiga sheeganayay sidii gubee gubi kari waayey bay idhaahdeen nebinimadu kaa fasaadinaya waddanka ka eri waa la saaray markaasi madiine wuxuu soo galay iyadoo nebi moxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam oo xilligii abibakar ay tahay buu soo galay markaa saxaabi ma noqono taabici buu ahaa mukhaadarama abi muslim alkhawlaani baa tegey baa la yidhi shaam dabeetana wuxuu soo galay mucaawiye dabeetana wuxuu yidhi assalaamu calayka ayuha lajiiru nabadi korkaaga haataniyow shaqaalo ahi buu yidhi waa madaxweynihii amiirkii muslimiinta qoladii ag fadhiday baa waxay tidhi alamiiru ya aba muslim abi muslim waxaa tidhahdaa amiirka markaasuu wuxuu ku celiyaa asalaamu calayka ayuha lajiiru shaqaalow nabadgelyo korkaaga ahaato markaasay yidhahdeen alamiiru mucaawiya markaa wuxuu ku yidhi bay yidhaahdaan dacu muslim huwa aclamu bima yaquul war abu muslim iska daaya muslim alkhawlaani isagaa og waxa uu sheegaye isagaa idinka ogaal badana iska daaya dabeetana abu muslim markaasuu waaniyey mucaawiye waana dheero ay ka mid tahay waar uxun baad la mid tahay buu yidhi nin xoola la raacsaday ninka xoolaha aad raacsataa hadduu teeda liita wadaxda ka gooyo hagaajiyo oo gaadhsiiyo oo ay naaxdo oo fiicnaato hadhow mushqaayadiisana waa la siiyaa abaalmarin dheeraadana waa loogu daraa buu yidhi ninkaad xoolaha u dirataa hadduu teliidatana liidatana cidla kaga tago ta kalena sidii u weedhaya ay dhuubato oo baktido waa la ciqaabaa buu yidhi waxna lama siiyo xoolaa lagu raacsadayo waa sidaad ka yeeshaa buu ku yidhi mucaawiya ummaddan lagu raaciyey waa sidaad ka yeeshaa buu u tilmaamaya cumar bin alkhaaab wuxuu baray dadka muslimiinta inay ku dhaqmaan qaacidaa madaxda in la weydiiyo minayna laka haada war waxaan xaggaad ka keenta wakhtigu aan idinku tiro badiyey daraaddeed si kooban baan u odhanaya raggu caynkaa ku sameeyey abu hurayra ka mid a ah, khaalid ibnu waliid baa ka mid a ah camar ibn abilcaas baa ka mid a ah. saxaabo waaweyn buu cumar ku sameeyey bale ragga qaarkood xoolihii ay wateen buu wuxuu yidhi waxaa la yidhi xagaa ka keentee markaasay sheegteen inay tijaaro iyo baac mushtar waxoogaagaad bixise mooyaane wax kalenu ka baac mushtarayne markaasuu yidhi waxaan ogahay inaa muslimiinta suuqyadoodiiy wuxuoda ku gasheen waa madaxdiiy u yaro banneeya waxbaa kolayba magaca ku qaadeen buu yidhi xoolaha badh baa keenaysaa magaca madaxnimada kolay fursadaa laydinku sii siiyey buu cumar tilmaamaya aan qofka caadiga heli kareen marka tashtiiru maalikum baan rabaa buu yidhi xoolaha inoo kala qaybiya qayb baa ku daraysaan maxay baytulmaalka khasnada dowladdaa qayb ku daraysaan waxay ahayd inuu kula dhaqmo dee sunnadiiba nebiguu kula dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam nebigaa nin shaqaalaha diray xadiidkii bukhaari iyo muslima ku yaallay dabeetana xooluu soo ururiyey markii uu soo noqday ayuu yidhi xoolaha intaana idinkaale intanaana hadiyad laysoo siiyey nebigaa wuxuu ku yidhi afalaa qacadta fii bayti abiika wa ummik fanadarta ayuhdaa laka am laa maad guriga hooyada iyo aabbaha fadhidiid oo eegtid in hadiyad laguu keeno iyana laguu keenin yani shaqada muslimiintaad ku soo qaadatuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dabeetna nebigu calayh salaatu wasalaam intuu masaajidka yimi intuu salaad dadka kadib ayuu khudbadeeyey markuu ilaahi subxaana wa tacaala ammaanay buu nebigu wuxuu yidhi ama bacd fama baalu lcaamil nastacmilu fayatina fayaqulu hada min camalikum wahada ma uhdiya ilay waa maxay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkan shaqaale aanu diranayno ee intay soo noqdaan odhanaya ninkii shaqaale dowladda u diratay intanna idinkaale intanna hadiyad laysoo siiyey war muu guriga aabbihii hooyadii fadhiya buu yidhi eega oh, wax loo soo hadiyeeyo fawaladii nafsu muxamadin biyadih laa yaqullu axadukum minha shayan ilaaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee buu leeyay nebi maxamed intuu dhaartay calayhi salaatu wasalaam intaa in lee kama xadaan buu yidhi ilaa iyo aakhiro waxaa imanaysaan maalinta qiyaame iyadoo kii awr xaday awruu dushiisa saarayo uu doobyayo awr doobyayo adigoo sida waa awrkaad maalka dowladda iyo muslimiinta ka xaday kii sac isagoo sac maxay khuwaar leh ceeya bannaaxinaya kii la haday iyo rixaday iyadoo ee'anaysa ama abaadaysa inay iman doonto faqad balaqtu buu nebigu yidhi waa idin soo gaadhsiiyey madax yahay waa idin soo gaadhsiiyey buu nebigu tilmaamaya madaxdu inay xoolaha ummadda iska ilaaliso koobka ad cabtaba koobka kale lagaa qaada inuu hi markaad laba shaha cabtaba mid bay dawladdu qaaday kaasi waa inaanay isku cunin ee waa inay bulshada dib ugu soo celisaa waataynu dhi cumar wuxuu madaxda ku lahaa waarniyo hebelo waxay soo gaadhay inaad xoola foofsatay wa cahdii bika qabla dalika an laa maala laka buu yidhi berigii horena waxaan ku ogaa inaanaad xoola lahayn ee ii soo sheeg xoolaha meeshaad ka keentay tijaariya waxbuu sheegsheegto wuu ku celiyey is-ammaanka iyo warkaa iga daa buu yidho oh, warka maad ii sheegin meeshii aad xoolaha ka keentay dib u soo sheeg casrigan bay fahmeen duwalka maanta nawcun maa dadka is-ixtiraama nidamkooda ixtiraama maanta duwalka dunida waxaa jira waxay idhaahdaan taqdiima dima almaaliya mas-uuliyiinta sare wasiirada iyo madaxtooyooyinka iyo kuwa bangiyada qabsanaya waxaasiya intaan shaqada loo dhiibin duwalka reer galbeedka waxay ka qoraan waxa la yidhahdo addima almaaliya inuu keeno hantidaad oo dhan waa inaad caddaysaa intaanad madax noqonin oo intaan mas-uulka madax laga dhan madaxweynaha laftiisaa laga soo qoraya maxaa laga qoraya waxaa laga qoraa waraaq buu buuxinayaa foom ay ku qoran tahay isaga iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa wixii da'yar wixii ay hanti haystaan maguuraana iyo hanti guurta labadaba accounts wixii ugu jira wixii uu leeyahay shirikaada wixii ashuma wixii sanadaata wax allaaliya wuxuu maal leeyahay oo dhan buu qorayaa xataa waxa la qoraa wixii gurigaaga yaalla macaadin ama gabadhaadu isku qurqurxiso ama carruurtaada lagu qurxiyo ama guriga yaalloo dhan baa la qoraa xajaar famiina wixii ah waxaasoo dhan maxaa looga jeedaa intaa iyo wixii dayn lagugu leeyayba waa la qoraa si markaad madaxtinimada dhammayso loo ogaado waxa kugu soo kordhay dakhligaagii miyay ka badayni mise kama badnaa maalintaad madaxweynenimada ka daadegto ama wasiirka ka daadegto ama bankiga ka daadegto waa in la ogaadaa hantidaadu marka kan inta ay maraysaa miyay ka badan tahay intii markii hore aad haysatay in macquula ma tahay mise maaha aha waayo waxay idhahdeen waa in la ogaadaa madaxdu intii ay madaxda ahayd inay suuqyada madow iyo khasiilul amwaalka iyo rishwada iyo shirkadaha laaluushkooda iyo baabka inay wax ka qaadiyo in kale waa inay caddaataa waa duwanka gaaladaa maanta sida tan isticmaala laakiin cumar cahdigiisii buu isagu taagnaa minayna laka haada madaxdii ay xaggaad wax ka keentay innagana waxay noqotay shalayto mid shaha shaxaadayay uno xagga dawladda u kacay oo berrita daara waaweynle ama bakhaarale ama bacmashtana ficlan wuu soo xaday muran kama taagna xataa haddii hadiyada loo siiyey waxay ahayd inuu ku daro meesha dawladda inuu ku daro intuu hayo mansabka ummadda may ahayn inuu wax ku cuno ama uu wax ku qaato may ahayn dadka is-ixtiraamaya waxa laga yaba idinka inay su'aalo basiida idin noqdaan john f kennedygii maraykanka madaxda ka ahaa ayaa islaantiisii yurub soo qabatay shir jaraa'id isagoo ayaa mid suxufiyu yimi oo su'aal buu weydiiyey uu yidhi islaanta adigu ay dhoofto maraykanka waxay qabatay yurube ma jeebkaagay ka dhooftay baa la yidhi mise khasnada dowladda waa madaxweyne su'aal la weydiinayo mala inagu intaa isma weydiinayno laakiin waxay ahayd in la isweydiiye minayna laka haada maantana waxaad maqlaysaan madaxda dhacday ee la tilmaamayo laleeyahy waa la banu cali shan milyaar bay yidhaahdeen baa imminka inta la hubo ee bangiyada la hayaa marka laga taga bay yidhaahdeen qasnadihii qusuurtiisa dhex taallay wixii loogu yimi marka laga tago derbiyadii gurigiisaee la jafay wixii lacag ku jirtay shan milyaar haguu ka keena sharikadula mise taajir baa madaxweynu haya waxay leeyihiin xusni mubaarak toddobaatan milyaar wax ku dhadhow bay sheegsheegayaan hadda kadaafiga kan culamo badani gaalaysiinaysa isagu wuxuu sheeganayaa siddeetan iyo laba milyaar bay idhaahdeen iyadoo barjadka dowladdiisuba sanadka kan barjadka dowladda libiya waa milyaar bilyan weeyaan barjadka dowladdu keligii baana haysta baa laleeyahy labiyo siddeetan oo isagoo askarigu meesha qabsaday xaguu ka keenay waa minayna la kabaan oolin maantoo qura waxa kani may dhicin horena way u dhaceen yani taarikhda islaamiga aan idinka warramayo bayjaj qurux badanina waa ku jiraan bayjaj madoobina waa ku jiraan iyada lafteeda laakiin waxaynu u baahannay inaynan un ama dulmiga aan aqballo ama se fawda aan u baxna inaynan aqbalin labadaa midnaba laakiin la aqbalo maxay inay dadku cadaaladda u baxaan dulmigu hadduu bato kuwa kuwan ka daalimsan baa caalamulislaami hore u soo maray ma maqasheen alxaakim biamri illahi nin la odhan jiray abu caliy almansuur ibnu alcaziiz billah dowla alfaatimiya fii eh, masr dowladdii ka talin jirtay nin imaamu dahabi oo a'immat aljarxi watacdiil ka mid ah oo ragga kelimaadkoodu ay wax ku tacdiiliyaan ama jarxiyaan uu miisaaman yahay ayaa fii siyari aclaami alnubala wuxuu ku tilmaamayaa kana shayطaanan mariidan jabbaaran caniidan kaiira talawun safaakan lidimaa khabiiu nixla intuu soo waday wadaybuu wuxuu ku tilmaamay kaana fircawnu zamanihi buu yidhi waa imaam dahabi oo a'imat aljarxi watacdiila baa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa shaydaan oo jabbaara oo caniida oo kana oo kana markuu soo sheega buu yidhi war fircoonkii wakhtigiisu ahaa buu yidhi imaam suyuuطi baa wuxuu leeyahay kaasi markuu madaxda ka ahaa meesha tan a'imada akhrida wuxuu ku waajibiyey magaciisa marka la soo qaada baa la yidhi ummadda muslimiinta ah oo dhammi way istaagtaa ijlaalan lidikrihi wa ismihii bay yidhaahdeen amiir almuminiin marka la dooraya alxaakim biamrilah la yidhahda masaajidku waa istaagaa ilaa kacbadaa la iska taagi jiray buu leeyahy imaam suyuuti bale reer masar iyaga waxa u gaar ahaa marka magaciisa la soo qaado dadka waxaa waajib ku aha inay wada sujuudaan waa loo sujuudi jiray ibnu hani gabayaagii awaa ninkuu u tirinayaan filaya maa shi'ta laa maa shaa'at ilaqdaaru gobol laydhaha ma maqasheen waa isaga kii loo tirinayay haada alxad wuxuu gaadhsiisnaa xad waxay yidhahdaan wakhtigu madaxdaa ilaa siddeed iyo toban kun buu dilay xataa wuxuu layn jiray waxay yidhahdaan maantuu wasiir ka dhigaa mudduu buunbuuniya britun buu dilaa berigii dambe xataa wasaaradda waa laga biqi jiray oo ay birru ku dilaya haddana haddaad <laughs> wasiiru noqoto hadda maa laga yaaba inuu ku dilo tanaaqudaadkiisa culammada badh baa ku dooda taarikhyahanada ka mid ah war wuu waalla nin waalanoo dad madaxu ah waxaan isleeyahay khadaafigaasoo kalunba ma laha yacni waxay ku tilmaan shan iyo labaatan sannadood buu dul fadhiyey oo uu sidaa dadka ku waday kaiiru talawun bay ku tilmaan waxay tilmaamaan amar buu soo saaray uu leeyahy saxaabada caydooda waa in masaajidda lagu dhijiyaa isagu wuxuu sheeganayay shiici ismaaciiliya dursiyiinta kuwa la yidhaahda waa kuwa isaga ilaah bay u haysteenba dursiyiinta kuwa la yidhaahda shiicada ismaaciiliyaduna waxay u haysateen amiirulmu'miniinka inuu yahay culamo badanoo muslimiintiina waxay lahaayeen waa dee waa kaa imaam eh, imaam dahabi uu leey waa fircaunu zamanihi fircaun bay u haysteen saxaabada cayideeda buu yidhi waa in masaajidda lagu qoraa waa lagu wada qoray mar dambe haddana yidhi waa in dhammaantood laga masaxaa waa laga masaxay masaajid badan buu dhisay markaasuu haddana yidhi salaatu tarawix laguma tukan karo wuu ka wada joojiyey mar dambo haddana u ogolaado dumarka masaroo dhan buu yidhi gabadhiba dabad uma bixi karto sinaba waa mamnuuc beri dambo haddana yidhi waa iska bixi kartaa mar dambuu yidhi masar war maalintii lama baac karo suuqyadu way xidhan yihin habeenkii unbaaba la furi jiray daahiroo dhan ayaa maalintiina xidhnaan jirtay habeenkii unbaa la furi jiray mar danbuu yidhi war qolada tan kristanka iyo waxna way kibreeneen waxa kiniisad masar ku taalloo dhan ha la dumiyo waa la wada dumiyey muddo markuu joogay markaasuu haddana yidhi weliba nin kastoo kristani waa in macatab culayskiisu intaan soo rodal yahay loo xidhaa mar dambuu haddana yidhi maya kiniisadihii oo dhan waa in loo dhisaa haddana dib u wada dhisa wuxuu yidhi baashan muluukhiyada iminka masaaridu tidhaahdo waagaa hore mulukiya baa la odhan jiray bay dhaheen wuxuu idhi muluqyada qoyska boqortooyadu ma cuni kara dadka kale ka mamnuuc muluqyada waa mataqaanin ah. muluqya maclaraanib waa maraq yar oo cayo ka samaysan cayadoo kale ah oo masaarida agtooda macaan ma laha wuxuu yidhi boqortooyada iyo balaadka qura lagu cuni kara ee idinka intiina kale laydinma ogola markii dambaa dadkii ku kaceen markay arkay dadkii inay soo kacayaan ayuu qolo cabiidiya wuxuu haystay buu yidhi qaahiribah la soo gubo xagga dambe baldajiyadii masaroo kale deeman xagga dambea dab laga soo suday magaalada qaahira saddex meelood marka loo qaybiyo nus baa gubt eh, ulu baa gubtay saddex meelood meel ahaan baa gubtay waxay dhahay magaalada nuskeedna waa la boobay markii dambe dadku yidhahay war irga qofkan baas madax iyo dadlayntiisa waxay sheegaan taarikhyahanada qaarkood saddex maalmood inay dadku ma xun baa la arkun isagoo meel dab ka shiday waxba markaasaa layidhi weyna gubaya dadkuu laynaya madaxdii iyo dadkii oo dhan baa isu tagto saddex maalmood baa cafis laga beraya hadda waxba lama samaynin laakiin ninkii waa laa dee uu soo socdaa weeyaan waa laga baqaya saddex maalmood baa cafis laga berayo la islahaa waryuu lafiina idiin laynine aakhirkii to ay walaalayiin baa istidhi warkani aakhirka aduu kugu soo socdaa mise dawladnimada u baqda waxbay sheeg sheegaan iyadun baa taktika u dhigtay habar sita lo odhan jiray waxaan u malaynayaa tan islaamaheennu ku salliyaan inay tahay sitay xaadimiyo faadumo maqalka eraytaataaan u malay habar sita lo odhan jiray ayaa dabeetana dishay oo qoloba meel buuru tegi jiray mushacwad buu ahaa xidigaya waxbuu rumaysnaa wax badan buu samayn jiray toddoba sannadood bay dhahdeen buu mar meel madow fadhiyey oo uuna wax akhriyi jiray mar calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa madax kuwan ka liitaa way soo mareen laakiin dulmiga ma barakaynayno hadi waaxida fawdana uma yeedhayno iyo fitan lakiin waxaanu yeedhaynaa waxa weyaan ummadda muslimiin inay cadaalad hesho madaxdu hadday cadaalad ku dhaqmaan oo ah inay ummadda muslimiinta ay ixtiraamaan oo aanay dulminin aanay waxba u geysanin maalka caamka ee ummadu leedahay inay si sawiya u qaybiyaan oo dadka muslimiinta xuquuqdooda ay siiyaan aanay u arag u arkaan inuu xoolo agoomeed iyo aanay isku cunin qodobka saddexaad isaga kamaan hadalo dee culamaai lmuslimiinkii hore wax masaladaa si kale ka fahamsaniba ma jira alansiyac liduwal kharijiya ummadda dhanoo madaxdeedu cid kale u hogaansantay sababta koowaade keentun waxa weeyaan dadkoodaanay kalsoonidiisa haysanin ninkii shacabkiisa kalsoonidiisa haystaa duwalka kale kama boqo laakiin haddii dadkuna kugu kacsan yahay qoladii dabadee ku yara bustabustaynaysa ama waxooga kusiinaysa inaa isku kacdaadna meel cilaad ku dhacaysa marka sababta keentay in siyaacan dabadeed badani waxa weeyaan xurmadii iyo weynidii ummadooda haysanin kelmaddan markaa waxaan kusoo koobaya waxa weeyaan labadan darafee usha uun yaan laynoo akhriyin oo ah dulmiga ha lagu sabrooo qura ama fawda iyo fitnaha loo baxo waxaan leenahay wax ka dhaxeeyaa jire ummadda muslimka ee cadaaladda ha barato wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu adduunyadu ninkii dhabisuu siiyay sakaaliyo marbay kula gashaa surin cidhidhyuni rag badan bay sursuur kaga tagtayoo seegay maarinkii rag badan bay sursuur tagtayoo segay marinkii inkastoo lagu samafalo sara lagu qado inkastoo awood saayidiyo sada lagu buxsho si kastaba u ego wakhtigu malaha laha saaxiibe sabeenkiyo dabaylaa socdiyo subaxba wacayne habeenkiioo dabayla socdiyo subaxba wacayne waxay suursanaataba markii la ysku sawliley salalbaas asnaamtii ku dhacay sabadaanu tile badhna waa socdeen qaarna waa sii salsaalayaane badhna waa socdeen qaarna waa sii salsaalayaane ku museexan sayn caabidiin saymuhu galay sinaadiyo khamrada waa fasaxay sidii aata ture salaadiyo wacdiga waa nibcaa sonna ma sunna badan ninkii soo tukaday saamax ma lahayni sidaa wuxuu ahaadaba markii la isku sawliliyey saqdhuxu ka guuday dowladiyo sarihii dhiraay saqdhuxuu ka guuday dowladiyo sarihii dhiray saddexdaa suntae waa murtidaa surimadeediye maseer waxaa sacsaacay khaayinkii sibirta dhiray marna kamaa siqsiqinuu hintiyo sica falastiine sadoh buu yuhuudda uu ahaa salax waatuhuye suwaysiyo ismaaciil iyo sarakici guusha wixii suuqa qaahira ka dhacay waa la socoteni sareedada adduunyada ninkii sacabka lo buuxshay sidii arkasayntale wuxuu salawaab rarabaasanka laga muda hawl yaraanuma saqlayeen sankaa lagaa muda hawl yaraanuma saqlayeen saddexdaa sunta ee waa murtidaa surimadeediye safkan waxaa ku xigi liibigiisaad ufka ahay sifihiisa kuma koobi karo sinka maansaday salaxaal wareer buu qabaa saad u aragtini dadka inuu samaystay la tahay saaminow helay sidii oday sidii oday sirqoobiyo marba sabila muday marna waa siciimiyo haliyey jaco adage marna waa sikhraaniyo islaan saarayoo kale balse inuu iskaga suudaliyo seefta inuu qaato waa nimaan la suurayn karaynuusa leeliyahay wanimaan la surayn karaynuusa leeliyahe sadaashay muuqatiyo shicibka soo yaamiyey saxalkii ilaah naga dulqaad barina naasaraye inshaa allaahu waa suulayaan saawa saawa haysetada in loo wadaa jaraa waa sidaan rabay seetadaa in loo wadaa jaraa waa sidaan rabay saddexdaa sidkee waa murtida surimaadeediye sanca bahaalka joog iyo ciraaq sabad xuma jordan sarca bahaalka joog iyo ciraaq sabad xuma jurdan iyo horoorka reer suur iyo saaqidka aljeris sufeehiga maroka ku xigiisan isleeyahay sufeehiga maroka ku xigiisan isleeyahay sabulka ka badan wiilashay cadow ku sorin iyagaa sirdoonka uu ahaa sancadaha gale sallaankii kufrigu fuuli jiray seisku haw dumoy sidaa kuma idlan dowladiisa ruqdaahay sidaa kuma idlan dowladiisa ruqdaahay sodonkiyo siyaadada hadhiyo sohdimaha galku sidii rimay sidkarii go'ay baad sabanka muday sidii rimay sidkoodii go'ay baad sabanka mudday sumaaladan gumaysiguu suntaday saacadow hadhay sunnihii iyo qur'aankii bidcada laga sarraysiiyey iyagoo khilaafadiisida oo sanad iyo xuglii xilliyada